ama bacdu addars athaani waa casharkii labaad ee cashar ee julumiga baab alicraab wuxuu ku saabsan yahay icraabka tacriifintiisa iyo qeybihiisa iyo halka uu dego wuxuu musanifku soo bilaabay oo kitaabka ka bilaabay alkalaam wuxuu ku tacriifiyey lafdu lmurakab almufiidu bilwadc lafdi waa asawt lmushtamil calaa bacdi alxuruuf lijaayiya murakabna waa wixii laba kelamiya ka badan iska saaran mufiidna waa inuu faa'iide faa'iideynayo qofkii hadla ku aamusay kii dhegeysanayana qancin karta bilwadci waxa la yihi waa carabi ama bilqasdi weeyaa waa saddexoo waa ismi iyo ficil iyo xaraf jaa limacnan ismi waa kalimatu dallat calaa macna fii nafsiha waqtaranat bizaman walam taqtarin bizaman dheh ficilkuna waa kalimatu dallat calaa macna fii nafsiha waqtaranat bizaman xarafkuna waa kalimatu dallat calaa macna fii gayriha xarafku waa inuu yahay xaraf macno la yimid maxaa jira xuruufta labaa xuruuf almabaani iyo xuruuf almacaani xuruuf almabaani waa xuruufulhijaa'iga kumana jirto qeybaha kalaamka kuma jirto ee qeybaha kalaamka waxaa ku jira waa maxay waa xuruufta waxaa ku jira waa xuruufulmacaaniga kadib wuxuu galay calaamadaha lagu ismiga waxaa lagu garanayaa bilkhafdi wاtanwiini wadukhuuli اlalif wاllaami waxuruuf اlkhafdi wahiya min wailaa wacan wacalaa wafi waruba walba walkaaf wallaam waxuruuf اlqasami wahiya alwaaw walba wata ficilkana waxaa lagu garanaya qad iyo siin iyo sawfa iyo tawtaaniit saakina xarafkuna waa maa laa yasluxu macahu daliil ismi walaa daliil ficli waa waxaan calaamadii ismiga iyo calaamadii ficilka laga waayay intaas bay ahayd saas maahay hadda wuxuu gelayaa darsiga labaad E, icraabka wuxuu yihi musanifku baab licraab alicraabu icraab huwa takhyiiru awaakhir اlkelimi kelimadaha huwa icraabku alicraabu icraab huwa icraab takhyiiru awaakhir اlkelimi kelimadaha aakhirkooda oo isbedelo wey liikhtilaafi alcawaamili cawaamil darteedna isla bedela iskhilaaf cawaamilna isla bedela addaakhilati gelaysay calayha kelimadda korkeed lafdan xagga lafdiga iska bedela aw taqdiiranam xagga taqdiirta iska bedela ayaa waxaa la yidhahdaa icraab wa aqsaamuhu arbacatun afar wey rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun falil asmaa'i min dalika asmaadu waxay ku leedahay arrinkaa alrafcu wاlnasbu wاlkhafdu walaa jasma fiiha walil afcaali min dalika alrafcu wاlnasbu wاljasmu walaa khafda fiiha musanifku ilaahay ow raxmado wuxuu halkan ka gelayaa laba arrimood icraab maxaa la yidhaahdaa iyo meeqa u qaybsamaa maxaa icraab la yidhaahdaa iyo meeqa u qaybsamaa xalay wuxuu ahaa kalaam maxaa la yidhahdaa iyo meequ qaybsamaa iyo mid kasta calaamadiis hadda wuxuu ka hadlayaa maxaa icraab la yidhaahdaa iyo icraab meequ qaybsamaa calaamadihiisana wuu soo wadaa baabkan waa baab muhima ah oo abwaabta naxwada dee naxwada maxay ka hadashaaba icraab bay ka hadashaa abwaabta naxwada midka ugu muhiimsan wey oo naxwoba looma dejin ilaa in baabkan la taxqiijiyo mooye saa darteed is adkee soo aruuri quwadaada fikirka awooddaada fikir iyo awooddaada fahan iyo awooddaada garasho soo aruuri si aad baabkan iyo baabka ku xiga labadaa u fahantid labadaa baab baabu licraab iyo baabu macrifati calaamaati alicraab labadaa qofkii fahmaayi naxwada waa fahmaya labadaa qofkii fahmi waayahay anlaa yuciinu nasal allah an yuciinahu wa yuyasira lah waa inuu gadaal u noqdaa uu dul joogaa ilah ka fahmay musanifku wuxuu ku icraab butacriifi wuxuu yidhi icraab waa isbedel ka dhacaya kelimada aakhirkeeda sababta keentayna ay tahay cawaamisha hore isku khilaafaya icraab waa isbedel isbedel soo lama yaqaan waa soomaalida hadda isbedel waaba taqaanaaba kii hadla wax odhan isbedel baa loo baahan yahay isbedel baa loo soomaliya siyaasiyiintii midnaale isbedel icraab marka waa isbedel taqayiir isbedelkaasi waa inuu ka dhacayo kelimada aakhirkeeda halka ugu dambaysu ka dhacay isbedelkaas sababta keentayna waxaa weeye cawaamil hore isku khilaaftay darteed mar aan kuugu celinayo icraabi waa isbedel ka dhacay kelimadda halka ugu dambeysa sababta keentayna ay tahay cawaamisha hore ka galay tusaalaha wax ku caddaadaa aan kuu tusaaleey waxaad tidhi jaaa zaydun <coughs> ra'aytu zaydan waa guurtay mar saddexaad marartu bizaydin miyaadan u jeedin aakhirka zayd inuu isbedelay markii hore wuxuu ahaa zaydun marka labaadna wuxuu noqday zaydan mar saddexaadna wuxuu noqday zaydin miyaadan u jeedin horay in cawaamishu isku khilaafeen markii hore waxay jaaa zaydun jaaa bedeshay ra'aytu baa ku bedeshay ra'aytu zaydan aakhirkiina waa isbedel ra'aytu waa bedesho marartu bizaydin aakhirkiina waa isbedel dan din dun waxaasaa icraaba icraabku wax kale maa waa maxay meesha ugu dambaysa waxa ku dhacaya ee ka muuqdaa muxuu yahay icraab ra'aytu zaydan jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin dan din dun soo isbedel maa soo ma arka isbedel soo ma maqlaysid kaa ayaa wax kaasaa icraabkii ah isbedel ma haysaa dun den din ma haysaa isbedel war ma haysaa isbedel waayo isbedelku xageebu ka dhacay ma kelimada zayd dhexdeedu ka dhacay ma awelkeedu ka dhacay ma akhirkeedu ka dhacay aakhirkeedu ka dhacay horey cawaamil ma isku bedbedelay jaa raaytu aytu marartu soo isma bedelin waxaasa icraab leeyahay waa isbedel ka dhacay maxay kelimada aakhirkeeda sababta keentayna ay tahay cawaamisha hore isku khilaaftay waxaa odhan kadha marka icraabi wuxuu leeyahay saddex shardi waa in isbedel la haya isbedel haddaanu jirin icraab ma aha marba haddaanu isbedel meesha oolin waa in isbedel ko waa in isbedel la haya haddaan isbedel jirin icraab miyaa taada maya labo isbedelka waa inuu aakhirka ka dhacay kelimadda halka ugu dambaysa waa ka dhacay haddii isbeddel jiro laakiin kelimadda dhexdeeda ama horteeda uu ka dhacayo icraamiya maya waa inuu akhirka ka dhacayo shardiga saddexaad cawaamisha horey ka gashay cawaamil hore isku khilaaftay waa inay isbeddelka keento ama haddii isbeddel jiro kelimadda akhirkeedana uu ka dhacayo laakiin caamilku u mid yahay oo aanu isbedbedelin icraamma khulaasada aad qaadanaysid icraabi waa isbedel kelimadda aakhirkeeda ka dhacay sababta keenta in ay tahay cawaamisha hore ka gelaysa meela socotaa icraabi waa isbedel xagee ka dhacay kelimadda aakhirkeeda sababta keenta in ay tahay cawaamisha hore ka gelaysa falyidyo falyidyo wuxuu yihi musanifku lafdan aw taqdiiran waa inay isu bedesho isbedelku isbedelkiiba qaybiyey isbedelkiiba meequu qaybiya laba isbedelku waa meeqa qaybood laba lafdiyun mid lagu hadlayo waa lagu hadlayaa waa la maqlayaa waa la arkayaa lafd isbedel lagu hadlayo sida <coughs> jaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin jaaa muxammadun ra'aytu muxammadan marartu bimuxammadin isbedelkii soma aragti so lagu hadli mayo isbedelka waa mid lagu hadlayo aw taqdiiran mid la qadarayo lagu hadli mayo la arki mayo la qori mayo la urin mayo la dhadhamin mayo laakiin waxaa leeyahy wuu ku jiraa meeshuu ku jiraa baa leeleeya waa lagu xukumaya sida jaaa muusa ra'aytu muusa marartu bimuusa muuse soo ma aragti weligiiba waa muuse markuu jaaa la joogo waa muuse markuu ra'aytu la yimid waa muuse markuu muuse marartuna waa bimuusa wax isbedela miyaa uga jeeda akhirkiisa laakiin wuu isbedelay naxwoolada agtooda hee halkaa isbedel baa ku jira waa isbedel xuguna waa ku xukun waa ku qadarayna inuu isbedelay isbedelka maxaa muxarka u qaybsamaa labo lafdi iyo taqdiir lafdiyun waxaa laga wadaa mid lagu hadlayo lagu dhawaaqayo taqdiirina mid meesha lagu qadarayo <coughs> alicraab icraab huwa icraab takyiiru awaakhir ilkelim kelimadaha aakhirkooda oo isbedelo weeye liikhtilaafi lcawaamil cawaamil dartoodna cawaamil iskhilaafkood cawaamil iskhilaafkood dartoodna isla bedela awaamishii addaakhilati gelaysay aliyaha kelimadda korkeeda lafdan xagga lafdiga iska bedela lafdan xaal uu yahay isbedelku mid lagu hadlayo waa isbedelka aw taqdiiran ama mid la qadarayo isbedelkii baa muxuu qaybsamaa mid hee lafdiga iyo mid taqdiiriya yaana kaa hoos bixi saddexdaa shardi marka haddii la helo cilaab waa la helaya isbedel ka dhacay kelimada akhirkeeda ayna saabtay cawaamil horay isku khilaafay intaa ma iga haysaa waaya wuxuu yihi musanifku raximah allahu tacaala wa aqsaamuhu arbacatun aqsaamtiisa waa arbaco rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasm ya wa jasm afartaa day warku waa isa saarsaaranya kalaamnu kuu tacriifiyey haddana waa kuu qaydiyey soo maahay kadibna calaamadihiisu kuu sheegay soo saas maahay calaamadaha lagu kala garanayo tana waati intii oo kale icraab buu kuu tacriifinayaa wuu kuu qaybinayaa calaamadaha ku kala garanaysid buu ku siinaya horey u dhaqaaq burashadaadu kuu dhaaminaya caadadaadu kuu biyeynaya wadada laba ka dhig soo maa hadda marka wuxuu maxaa haysataa tacriifka icraab baad haysataa tagyiru awaakhir ilkalimi liikhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan oo taqdiira intaa ma haysati afar uqaybsa afar buu uqaybsamaadi rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jasmun rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jasmun af soomaali wax lagu yihahda maba lehba af soomaaliba haddaa hadda rafcun iyo macnaa tiraahda maxay af carabiga maxaa rafcun lagu yihahdaa rafcun waxaa weeye godaal iyo godaal wixii ka naaiba godaal soo lama yaqaan iyo godaal wixii ka naaiba waxaa la yidhaahdaa maxay rafcun nasbuna waa kordhig iyo kordhig wixii ka naaiba khafduna waa hoosdhig iyo hoosdhig wixii ka naayba hoosdhig keligii maa ee waa maxay hoosdhig iyo wax ka naaibka jasmuna waa reebniin iyo reebniin wixii ka naaiba jasmuna waa maxay reeblin iyo hee waxyaalaha ka naaibkaa ah, baabu macrifati calaamaat icraab baabka soo socda bay noogu imaan doonaa laakiin hadda waxaad baranaysaa icraabku inuu yahay intaas waa meeqa saddex halku dar afar afar inuu yahay icraabka qaybihiisu waa meeqa afar maxay yihiin rafcun wa nasbun wa khafdun wajasbi waayahay maxaa la icraabaa marka waxaa la icraabaahi kalaamkuwa meequu ahaa cindak adiga a kalaam meeqa wey saddex maxay ahay ismi iyo ficil iyo xaraf soo maahayn ha xaraf isagoo icraab shaqa kuma leh waxaa la icraabaa waa laba keliya waa ismi iyo ficil bes baa la icraabaa caraf miyaa la ecraabaa maya shaqa kuma waxaa la ecraabaya waa ama waa ismi ama hee waa ficil waaye ismi iyo ficil ayaa waxay qaybsanayaan qaybahan icraabka ayaa afartaabay qaybsanayaan rafcun iyo nasbun way wadaagaan ismigu iyo ficilku maxay isla leeyihiin rafcun iyo nasbun he way isla leeyihiin ismiguna khafdu gaar u qaata waaba calaamad calaamaadka ismiga maxaa ka mid ahaa khafdu soomaali <coughs> gaar buu qaata jasmuna ficilkaa gaar u qaatay may la socotaa maxaanu niri waxaa la icraabaa waa meeqa maxay yihiin ismiyo ficil qaybaha icraabka seebay u kala leeyihiin ism iyo ficil maxay wadaagaan nasbun iyo rafcun iyo nasbun bay wadaagaan ismigu wuxuu gaar u leeyahay ficilkuna wuxuu gaar u leeyahay jazman fariid fariid fariid fariid intaa ma iga idan casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay caawa wuxuu ku saabsan yahay eh, waxa la yidhaahdo ilaahay kuma sama diidee tacriifka icraabka inta u qaybsamo iyo halka uu dego oo ismiga ficil buu degaa tacriifka icraabku waxa weeye takyiiru awaakhir alkalimi liikhtilaafi alcawaamil addaakilati calayha lafdan aw taqdiiran wuxuuna u qaybsamaa afar rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jasbun halka uu dagaahina waa ismi iyo ficil afartan qaybadood marka waxay u qaybsamaan saddex qaybood afarta qaybood oo icraabku meeqay u qaybsamaan saddex calaamad ismiga ficilku wadaagaa waa calaamadee rafcun iyo nasbun waa wadaagaa calaamad ismiga gaar u ah waa tee calaamad ficilka gaar ah waa waatee adaan ku weydiinay xarafkana calaamad miyaan lahayn calaamad yaana noolan qayb qayb qaybahan icraabka waa meeqa saddex qaybood qayb waxay qayb waa la wadaagaa ismiga ficilkuba waa wadaaga waa qaybtee rafciya nasb qaybna ismiga gaar u waatee qaybna ficilka gaar u le waatee jasmi xarafkuna teebu gaar u abaanku weydiinaya xarafku saa iisoo fiirinaya weliba khafdadu gaar u leeyihi billaah haya yuusuf yaa ma ku maqlayo aniga mnuma aqaan haya cinde xaraf lama icraabo xaraf icraab shaqa kumale awal baan awal baan hore kugu sheego waxaan ku yidhi icraabkan xaraf shaqa kuma leh kuma leh kuma leh may maqlaysaan xaraf shaqa kuma leh waxa la icraabayo waayo ficil iyo ficil marka qaybihii meeqa qaybood bay wadaagaan laba maxay yahay rafcin iyo nasbin ismigu muxuu gaar u qaatay ficilkuna muxuu gaar u qaatay xarafkuna muxuu gaar u qaatay <laughs> laba icraaba soo ma garanaysa waa arrinkaa ma iga haysaa waayahay wuxuu markaa hadalka musanifku raxima allahu tacaala aan kuu dulmaro si aad isaga giijisid ee ku saabsan waxaan ka hadlaya hadalka ku saabsan calaamadaha ee qaybaha icraabka ku saabsan wuxuu yihi musanifku raximah allahu tacaala alicraabu huwa takhyiiru awaakhir ilkelim kelimadaha aakhirkooda isbedelo weeye likhtilaafi alcawaamili cawaamil iskhilaafkeed darteed isla bedela addaakhilati galay calayhaa korkeeda lafdan aw taqdiiran wa aqsaamuhu qaybihi arbacatun afar wey rafcun weeye wa nasbun weeye wa khafdun weeye wa jasmun weeye waxaa la icraabaana waa ismiyo ficil keliya see u kala leeyihiin falil asmaai asmaada waxaa u sugan min daalika arrinkaa alrafcu walnasbu walkhafd walaa jasma fiiha walilafcaali min dalika afcaasha waxaa u sugan arinka arafcu wanasbu waljasmu walaa khafda fiiha qaybuhu waa afar haddana ismigu saddex buu leeyahay ficilkuna saddex buu leeyahay ismigu meequu leeyahay saddex ficilkuna meequu leeyahay qaybuhuna meeqo weeye saddex saddex ku dar afar kaliya haysanay lix see u hele balfasl adigu sikri qaybaha icraabku aan haysanna afar kaliya wey rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun kaliya wey haddana ismigu saddex buu leeyahy rafcun iyo nasbun iyoiyo khafdun ficilkuna saddex buu leeyay rafcun iyo nasbun iyo jasmun see waxa jira lix saddex iyo saddex labay wadaagaan macnuhu haweele bay wadaagaan rafciya nas bay wadaagaan soo maa labaa soo noqnoqonays idan marka afartii un wey warka ma iga halkaa ku qabo halkaa bal maantana ku qabo insha allahu tacaala an cashirka xiga kasii anbaqaadayna subxaanaka allahuma ant washa an laa ilaha illa ant astaqfir